بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii koobaad ee ku saabsan kitaabu nikaax bilowgiisii ayaynu insha allahu tacaala caawa bilaabaynaa min kitaab اlminhaaj limaam nabi raxmat ullahi tacaala caleyh nikaax wuxuu leeyahay insha allahu tacaala tacriif mashruuciyad iyo xugum iyo abwaab iyo masaa'il buu yeelan doonaa in sha allahu tacaala amaa tacriifkiisa annikaax waa ficaal oo laga keenay min annuqxi nuqxiguna waa budcu lmar'a ah, xubinka taranka ee dumarka min xayu asli luqana waxaa laga keenaa bay wadaaddu yidhaahdaan addamu waalijtimaac aw iljamcu wadamu waxaad tidhaahdaba tanaakaxat اlashjaaru baa la odhan idaa tamaayalad watacaanaqat mar hadday marka labadu ruuxoo isguursaday qalbi ahaanna kulmahayaanoo isjeclaan hayaanoo mawade iyo kalgacal ilaahay dhexdhigahayo muuqaahal iyo xis ahaanna kulmahayaan munaasabadaasa marka ka dhaxaysa nikaax iyo mafhuumka luqawiga ah sharcan istilaax ahaan annaga shaaficiyada tacriifka iyagu nikaaxu waa caqdu ibaaxati wain bilafdi اlaati caqdu ibaaxati wain bilafdi اlaati galmo in la banneeyo laguna heshiiyo weedhaha soo socdae iman doonana lagu gunto caqdiga isaga ah caqdu nikaax waxaa loo yaqaanaa ashrafu cuquudi اlmucaamalaat cuquudda mucaamalaadka loo yaqaano midka u gobsan una sharaf badan weeye sidaa darteed ayaa waxaa loo shardiyey makhraatigelin weligii idankiisii ridihii maxaanku idhaahdaayay gabadhii la guursanayey in la caan bixiyo wixii aan la qarin oon sir laga dhigin marka culammadu waxay yidhahdaan waa ashrafu cuquudi اlmucaamalaat xukumkiisa marka haddaynu u gudubno waa mashruucu biاnnasi wاlijmac waa shay diinteenna ka mid ah ilaahayna jideeye subxaanahu wa tacaala qur-aanka iyo sunnadu iyo ijmaac lmuslimiinna ay qaadaadhigeen haddii hoos looga dego mashruuciyadiisa xukunkiisa khaaska ah culumadu waxay yidhaahdaan waa fardu kifaaya waana wej min madhabina wadaadda waxay dhahan maya waa farducayn nin walba oo guursan kara galmana awooda inuu guursadona waa waajib gurina uu yeesho daahiriyaa sidaa ku tagtay ibnu xasam iyo saaxiibadiiba aad u difaaca waana qowl jamaacati min asalaf adilo badan bayna deliishadaan oo jumhuurtu ay adag tahay inay si cad oga jawaabaan wadaadda muslimiinta badankood waxay u badan yihiin waa sunno sunno weeye wadaaddana waa mubaax bay yidhaahdeen waa mubaax waa sunno waa fardu kifaayo waa fardu cayn cala alqaadiri liuhbati nikaaxi awoodna u lahaa adugma inahaas ayay wadaaddu isu dhex yaalaan ra'yiga marka waa sunno odhanaya ayaa loo badan yahay muslimiintuna u badan yihiin haddii kaa laga tago midka daahiriyada u roon ayib maqaasid buu leeyahay nikaaxu maqaasidiisu marka la soo ururiya shan maqsid bay ku sheegaan wadaadaha culimmada madhabka iyo kayrkoodba wixii markaa u roonun baynu ka tilmaamaynaa maqaasida uu leeyahay koobaad waxaa wey asaasiga kitaabu nikaax u ah waa alab اlwalad ubad in la raadiyo tarankana la badiyo jinsigan bini aadamkana la kobciyo la kordhiyo ayaa asal ah maqsidka asaga ah ayaana asaas u ah kitaabu nikaax maqaasida kale inay tabc tahay ayaa loo badan yahay shahwadu ilaahay baa bini aadamkiiya noolaha geliyey si maqsadka ay u taxaqiijiso dareenka dumarka u qabto ama haweenaydu ay ninka u qabto waa wasiilo u adeegaysa in la helo ubadkii shimbir haddaad dabanaysa masagaad u daadin masagadu daadinteedii gabilka aad dhigtay iyo maqsuudyadan waa maxay waa inaad shimbirkaa qabato marka shahwadan rabbi uu ku khalqay aadamaha uu ku duubay waxay wasiilo u tahay u adeegaysaa ubadki iyo tarankii in la badiyoo la helo sidaasay culimmadu yidhaahdaan dalabulwaladka maalib afara ku jirta maqsadka asaga in taranka la kordhiyo ubad la raadiyo afar faa'idaa ku jirta midda koobaad wa muwaafaqatu iraadat illaahi subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu doonayaa oo uu jecel yahay taranku inuu bato bini aadamkuna waaro cafwan uu bato laga helo markaa mu'min iyo ahlu khayr iyo wanaag sidaa darteed buu ilaahay ugu manna sheegtay marar badan ee dad bini ah xadiidkii saxiixa ahaa qolya ahlunaar rabbi wuxuu weydiinaya odhanhayaa miyaanan idin maamuusin oo idin karaamaynin oon ugaasa idinka dhigin oon idin guurin nabigu waxa lgu sal lay slam walaqad arsalnaa rusula min qablika wajacalnaa lahum aswaajan waduriya fii siyaaqi اlimtinaac shay usan rabbi jeclayn oon wanaagsanayn oon xubin gobeed ahaynna ilaahay kuma gallad sheegto kumana mani sheegto marka waa faa'iidada ku jirta waladku waxaa weeye ee koobaad waa muwaafaqatu iraadat اllahi subxaanaه wa tacaala ta labaadna waxaa weeye waa muwaafaqatu alib rasuul sal ly slam suubanaha dalbay in nabiga marka la yeelo amarkiisii iyo codsigiisi la fulina waa maqsad isaguna muhiim oo ku hoos naban maqsadkii koobaad ee asaasiga ahaa tasawaju اlwuluud waduuda fainii mukaahiru bikum اlumama ywma اlqiyaama maqsidka malabka saddexaad ee weladka ku hoosnama waxaa weeye isaguna waa atabaruk biducaa walad waladkood walad saalixa noqdo uu kuu soo ducay dembi dhaafbu rabbi kuu weydiin sadaqaad buu kuu bixin waa sadaqa jaariya oon kaa go-aynin waladki hadduu isagoo yar saqiiroo kaa horeeyo kii afraad ah ashafaaca wuu kuu ergeynayaa axaadiis badan baana ku timid bal sitra min annaari buu noqon karaa waalidkii saddex ay ka dhintaan laba ay ka dhintaan hal ilmo uu ka saqiiro kuna sabra maalinkii qiyaamuu naarta oga noqonayaa teed iyo xijaab marka muwaafaqatu iraadat اllaahi subxaanaه wa tacaala muwaafaqatu mxuu ahaayey طalab الrasuul iyo wa mardaatihi saddex atabaruk biducaaءi اlwalad الsaalix iyo atashafuc aw الshafaaca maqaasida afarta ah ee yaryar in mataalibta ku tilmaana iyaa ku hoos naban maqsadkii koobaad oo ahaa ubadkii taranka in la badiyo maqaasidiisa waxaa ka mida ee soo raacda altaxasun wاlcafaaf inaad dhowrsato oo zinada kaga dhowrsato oo ay gabadhu ku dhowrsato guurka oo wadaadku isha ku laabo maqsadkaana waxaa caddi xadiidkii ibn mascuud ya macshar الshabaab man istaطaaca minkum اlba'ata falyatazawaj fainahu axsanu lilfarji waagadu lilbasar idan asna waa maqsid min maqaasid e, annikaax ah ka saddexaad waa tarwiixu nafsi bimukhaalatati الzawji wa xusuul uns waxaa weeya ninku markuu guursado waa wehel buu haystaa cidlo iyo e, koyto iyo dardar midna dareemi mahayo islaantu gurigeeda markay timaadona waa farxaysa wadaadkuna waa farxaya neef baa ka soo boodaysa dad iswahashan haya weeye baynakum mawadatan wa raxma maqaasid badan buu le ka afraad asaguna muhiimkaa waa mujahadat الnafsi wa riyaadatuha biاlwilaayati wالricaaya naftada waxaad ku carbin ood ku layli ba inaad noqon karto mas-uul xil qaadi karo wax maamuli kara midaan afar islaam soo maamulin hadee ma noqon karo amiir iyo mas-uul ma noqon karo laba islaam ninkii kale maamuli waa imaamadu maamuli karaa kow siyaasaddu iyo maamulku waxay ka bilaabataa iyo malaaqnimadu hagey ka bilaabataa usrada iyo guriga ka bilaabataa naftada waxaad kula dadaayaysaa bal in xilkii aad gudato wilaayadii mas-uuliyaddii tarbiyayntii caruurtii dhowridii waali ahalkii iyo xaaskii taana marka waa maqsid la rabo inaad ku layanto khayrukum khayrukum linisaa'ihi nin walba siduu wax islaantiisa u maamulo ama reerka u waxeeyo ayuu ku qiimaysan yahay Eh, ilaasan maqsad bay gaadhsiin wadaadduga aan intaa kaga tago ninka rabaa marka ixyaaga hazaali ama minhaaj اlqaasidiin eh, mxuu ahaayey ibnujawsa laga akriyo marka culamadu wa an maqsad baa u waaweyn afarta bal hadda aan ku daysan aafaad buu leeyahay aafaadkiisu waa saddex nikaaxu saddex aafuu leeyahay haddii fawaaid badan la tiriyey diintuna ummadda u ammaan diintuna u ammaantay nikaaxa oo ilaahay wa ankixu اlayaam maa yidhi nabiguna yidhi hala guursado faman raba can sunati falaysa minii tazawajuu alwaduud alwaluud oo axaadiistu ay qaada dhigtay ankixu الصaalixiina والصaalixaat ayb famaa tabica bacdu fahuwa xasanu xadiidkii daarimi iyo kayrkii kuwan wanaagsan iyo kuwan rag iyo dumarba guuriya intaa wixii ka dambe raacay ad waxaysaan waa khayr ankixu الصaalixiina والصaalixaat famaa tabica bacdu fahuwa xasanu marka intaasoo marka wanaaga ama maqaasida ama khayraad ah saddex aafaa hortaagan mafaasid mafaasidda marka waxaan leenahay waxaa ka xoog badan masaalixda uu taxqiijinayo ee hirgelinayo guurku mafsadada koobaad alab اlxalaal waxaa dhici karta ninku markuu guursado inuu ka cajizo can alab اlxalaal ila mas-uuliyad baa saaran islaanta biilkeeda iyo carruurta iyo ubadkii inuu irsaaqad xalaala biil xalaala nolol xalaal u helaaba adag bay dheheen wadaadu walidaalika saa darteed bacd الzuhaad wاlmutasawifa ay dhaheen hadda in la guursado waaba xaaraanba lianna irsaaqadii xalaashayd baa cidhiidhi gashay dheh sur dhagax gashay noqotay marka habeen la joojiyoba bal ninkii hadda guursaday dhaheen wuxuu dhexfoodahayaa guurka hadda dhacaa bay wuxuu u yahay wadiiqo iyo wado inaad xaaraanta bushaaqdo ood barfuuqdo ood aada halkaa dhex boodo mafsadada eh, labaad ay wadaaduhu sheegaan waxaa weeye waxaa dhici karta alcajz can adaa'i xuquuq اlahl mas-uuliyaad baa ku fuulay quu anfusakum waahlikum naaran baa la xilka ku saaraa marashadeedii masruufkeedii tarbiyadeedii asturideedii ilaalinteedii waxbarideedii alla ku-xidhideedii waajibaadkaa kaa saran xaaska kaaga aadan ayaa waxaa dhici karta he inaad ka daasho ama aad kari weydo ama aad ka gebidhacdo marka wsalaamatu laa yucaadiluhaa shay bannaankayga aan iska joogay intii aan dembi geli lahaa een islaan ku naargeli lahaa ama ay igu naargeli lahayd marka xuquuqdii iyo xaqa ay lahayd baa dhici karta inaan tabarba u waayo wadaad banaankaa iska marhayaabaan ahaa inaan isdaharaabaa dhici karta inayba qudhiga goysa amaan ka goyaa dhici karta habeen walba marka muran iyo qayle iyo qajajac iyo indha caddayn istaresi dhiigkarbaa way ku dhici kara suufyaalkaasay la mareen wadaado badan baa qodobka ku dhegan nimanna waxay leeyihiin aqoon daray u tirina nimankii sidaa yidhi wa ficlan sad aafooyinka way jiraan ee waxaa weeye waa mafsado waaqaca haalibna ah laakiin masaalixda ka soo horjeeda ayaa ka badan oo ka xoog badan ta u dambaysa mafsadada u dambaysa saddexaad waa alishtigaalu biاlahli wاlwaladi can illaahi subxaanaه wa tacaala ubadku iyo caruurtu iyo xaasku waxay in badan kaa mashquulinayaan la xisaabtanka raggaa la xisaabtami lahayd xubintii gobeedaad qaadan lahayd cibaadadii kale ee boodadii iyo halgankii wax taransigii xagga aakhare ahaa oo dhan baa laga yaabaa in ay kaa mashquuliyaan qur-aankuna hawsha uba cadeeyey inamaa amwaalkum wawlaadukum fitna nabiguna wuxuu yidhi alwaladu majbalatun mabkhalatun maxsanatun ilaa aakhirihi ilmuhu wuxuu keenaa bakhaylnimo fulaynimo murug iyo tirayana waa leeh walidaalika alimaam sufyaan athawri wuxuu yihi nin saaxiibu ciyaal ah markhaati ii geli maayo haddaan qaadi ahaybu saaxiibu ciyaal inuu been iyo bakti ku shaqaysto waaba iska asaas buui asagu dayntaasuu wareejinhayaa tabar ma hayo maanta ballan buu geli been buu qaadi suf iyo xanju isku gunti qajacdaasuu ku nool yahay marka wuxuu idhi saaxiibu ciyaal aan hanti lahayn aniga marag ii gelin lianna alghaalib fiin waa maxay waa been iyo khayaano iyo xuquuqdii bini aadamku meel kaga dhacaan waa siday bacdu salaf u yidhahdeen ninku mar baad u sarif la yahay bihiisa ataa lama cabi karo oob ha haduu ku shubha cabin bay idhahdeen waa ganacsado laakiin waa sarifle limaada sarifle kama badbaaday dhaheen ribo hooskiisa haarsanna badeen wadaado xasan albasri ka mid yahay oob biy hadduu kale guri kacabmaya dha allah kuu barakay meelahaas tubooyinka masaajidyaha iyo meelahasaan sii maraya marka waxaa weeye mafaasidaa saddexda ah oo ah tii koowaad maxay ahayd طalب الxalaal iyo alcajز can adaaءi الxuquuq iyo alاshtiqاal can اllaahi bاlأhli wاlwalad mafaasidaas ama aafaadkaas saddexduu leeyahay maqaasida badna ee khayrka ahaydna waa leeyahay marka inahaasi aynu ku dayna in sha allahu taعaalى kitaabku wuxuu ka kooban yahay baynu nidhi in sha allahu taعaalى abwaab abwaabta kitaabu nikax uu ka kooban yahay waa شhan baab شhan waaxood buu ka kooban yahay waxda koobaad wuxuu ku saabsan waxay ku saabsanaan doontaa muqadimaad intaan asalkii la gaadhin muqadimaad shan ah ayuu sheekhu ka hadli doonaa kadib buu u gudbi doonaa baabkii labaad oo arkaantii nikaaxa noqon doona insha allahu tacaala wuxuuna imaamku yidhi huwa abwaabtaa shanta ah mid walba markayn gaadhno baan untirin doonaa hadda baabkii u horeeyey ama waxda u horeysay ee ku saabsanayd muqadimaadkii ayaynu caawa insha allah isku dayna inaan wuxuun ka sheegno imaamku wuxuu raxmat ullaahi tacaala calayh intaynan ka tegin waxay wadaaduhu ka tilmaamaan nikaaxa ma xaqiiqatun fi اlcaqdi ba majaazun fi اlwaطi mise waa cagsiga oo nikaaxu waa xaqiiqatun fi اlwaطi majaazun fi اlcaqdi mise waa mushtarak baynahumaa saddexdaa ra'yi baa jirta annaga shaaficiya waxaan u badannahay nikaaxu waa lafdi xaqiiqa ku ah fi lcaqd nikaaxa iyo meherka dhacahay iyo caqdiga dhacahay ayaa nikaax la yidhaahdaa lafdi walbo qur ku yimid ama sunnada ku yimid oo nikaax lagu sheegay ama zawaaj la wixii la halmaala waxaan leenahay caqdi baa loo jeedaa xukumkaa waa caqdigaan siinaynaa ku xambaari mayno lafdu nikaax fii mawaaridii meeluhu ku yimid cala lwai ku xambaari mayno ilaa bidaliilin wa qariina lannu waxaan ka duulaynaa nikaaxu waa xaqiiqatun fi lcaqdi majaazun fi lwai waad garateen sida xataa tankixa zawjan hayra waxaan ku xambaaraynaa inuu yahay galmo bidaliili sunna laakiin meelaha kale waxaan leenahay lafdu nikaax hadduu yimaado wuxuu asal ku yahay oo lagu xambaari biduuni istifsaar baan leenahay cala alcaqdi haddii aad tiraada nikaaxan waxaa looga jeedaa galmadii waxaan leenahay soo soco wadaadow daliil tusahaya in majaaska loo jeedoon xaqiiqada loo jeeda ama qariino iyo siyaaqna si wadaadaha naga soo horjeed sida xanafiyada iyo riwaaya almashhuura can axmed waxay iyagu leeyihiin nikaaxu waa xaqiiqatun fi lwaطi majaazun fi lcaqdi lafdu nikaax meeshuu ku yimaado galmaan lagu xambaari bay leeyihin ilaa la helo daliil ku xambaara caqdiga wadaaddaha saddexaad waxay leeyihiin waa lafdi mushtarag ah lafdiga nikax hadduu soo arooro galmana lagu fasiri mahayo caqdi iyo heshiis dhacayna lagu fasiri mahayo waa la sugahayaa daliil caddeeye iyo qariino caddaysa nimankaa warkooda nimanka u damb labaad ee xanafiyada iyo raggooda waxay leeyihiin wadigaan ku xambaaraynaa lafdi walboo nikaaxa oo shareecada ku yimid xukumka la siiyo waxaa wada qadanaya galmadii saxiixa ahayd iyo galmadii faasidka ahayd zinadii waxay yeelanaysaa axkaamu nikaax maxaa yeelay lianna anikaaxa xaqiiqatun fi lwaci xukum walboo nikaax lagu xidhay waxaa wada yeelanaya galmadii xalaasha ahayd iyo tii xaaraantayd wa haadaa amaratu lkhilaaf khilaafka midhihiisu taasaa ka mid ah annagu maadaama aan nidhi nikaaxu waa xaqiiqatun fi lcaqdi waxaan leenahay caqdigu sharcigu yaqaanay ee gabadh la dooni jiray ee la kala guursan jiray ee meher lahaa ee makhraati lahaa ee weli iyo ee mankuuxo lahaa ayaa iskale axkaamtan shareecadu ay tiri fajcalahu nasaban wa sihran wa kaana rabuka qadiiran yacni khilaafku faa'iidaasaa ku jirta marka masaa'il lagu hardami doono weeye halkaas adu marka aan ku dayno marka anagu markaan kitaabu nikaax joognay shaaficiyadu usuusheeda waxaa weeye alslu ay ka duulahayaan waa maxay asalka la mulaaxadaynayo nikaaxu waa maxay almuqallab fiihi waa alibaaxa ibaaxadaa la firinaya cibaadadu waxay ku soo gashaa ka caadid bay ugu timaadaa fii baabi nikaax waa caqdi mubaaxaad ku saabsan dhan ibaaxo unbaa laga firin iyo xilli iyo banaani baa laga firin waa caqdu min cuquudi mubaaxaat wاlcibaadaةu fi waa caarida maqsuud ma ah halkaasna marka anagu taaganahay bidaliil صixaةi الnikaaxi min alkaafiri wاlmuslimi hadduu nikaaxu cibaado yahay gaal kama asixeen gaalku guur baa ka asixo waa guursan karaa marka maqsadka asliga aan len anagu agtana waa maxay waa alibaaxaةu wاlxilu waa caqdi min cuquud اlmubaaxaat cibaadaduna tabac bay u gashaa xanafiyadu cagsi bay qabaan alaslu fiihi اlcibaada ibaaxaduna waa caariday leeyihin masaail badan baa ku dhisan oo khilaafiyada waan gaari doonaa insha allahu tacaala huwa nikaaxi ama guurkii mustaxabun waa la sunneeyo waa la jecel yahay limuxtaajin ilayhi mid u baahan baa loo sunneeyaa kaasoo yajidu helaya uhbatahu kharashkii guurka uhbadu waa kharashkii guurka nikaaxa waxaa loo sunneeyaa nin u baahan inuu guursado oo xaas agabkii iyo kharashkii lagu guursan lahaa halkaa sheekh wuxuu kaaga bilaabayaa in nikaaxu axkaamu lkhamsa uu qaadanayo mar sunuu noqon mar waa bannaan yahay mar waajib buu noqon marna xaaraan buu noqon marna karaahu noqon intaba wuu keeni doonaa insha allahu tacaala marka in loo sunneeyo de axaadiis badan baa ku timid oo sunnadii nebi maxamed ay tahay oo nabigu uu la dagaalamay oo cumaan macuun intuu nabi allow haddii anigu wax badanna ma haystee maba isdhufaanaaba nabigu u yidha abadan annagu rubaaniye iyo isdhufaani hawlaha ma ogolin fanahaani can اtabatuli wuxuuna yidhi iska sug sabir markii rabbi wax kusiiyana guurso ayib saxaaba kula dagaalamay inay guurka ka tagaan markay dooneen saxaabadana badanna falyatazawaj amar badan baa ku yimi ilaahayna subxana wa taala uu ku manaystay ambiyo iyo rusulba nabigana waa loo sheegay waa sunatu nabiyina mxad sal slam waana ariiqu اlambiyaa marka inuu sunno yahay warku waa iska cadiya laakiin loo sunneeya nin guur u baahan heli kara kharashkii dadku marka waa laba rag iyo dumarba muxtaaju ila nikaaxi wakayru muxtaaj nin u baahan guurkii iyo nimaan u baahnay labadaasay noqonayaan kii u baahnaa guurkii wuxuu qaybsamayaa nin kharashka heli kari nimaan heli karin yani markaad aqsaamta aad madaxa ku qabato waxaa kuu sanaan matniga inaad guurka dadka guursanaya rag iyo dumarba u qaybi mid guur u baahan iyo mid aan u baahnayn kii guurka u baahnaa waxaad u qaybisaa nin heli kara kharashka guurka iyo nimaan heli karin ninkii guurka u baahnaa kharashkina heli karay ayuu matniga kuu dhigay huwa mustaxabun limuxtaajin ilayhi yajid uhbatahu waad fahantaan u malay ayib waa loo suneeya fain faqadaha hadduu kharashka uusan heli ustuxiba waxaa loo sunneeyaa tarkahu tegidiisi baa loo sunneeya ninka waa k waa ninkii labaad guur u baahan yahay mana heli karo kharashkii iyo agabkii guurka fain faqadahaa uhbadii hadduu waayo oo heli waayo kharashuu ku guursado xagganna guurii haweenay u baahan yahay islaantuna nin u baahan taha iyadoo dee alaabba lagama rabee waxaa loo sunneeyaa tarkahu inuu ka tago tarkuhu cafwan ka tegidiisaa loo sunneeya maxaa yeele xadiid mascuud baa u daliil ah ninkaan heli karin faman lam yastatic facalayhi bisawm fainahu lahu wijaa soonka wuxuu u yahay dhufaanid xenyihiiba ka bixinaya laakiin inagu wijaagu asalkiisu luqal carabeed iyo keenu waa tumid wijaagu waa in xeyntu aan la saarin xiidka laga dilo meeshaa kore marna de mukhtur baa la geliya waa la marna waa la tumo waa aragteen baan u malayn marna bir baa lagu jebiya kolba sida ayuun loo tadawuray ku saabsan tahay ninkii u baahnaa guurkii kharashkina aan heli karin loo sunneeyo inuu guurka u kaadiy maxaa yeele haddii haddaadan kharashku heli karin ma xuquuqdii iyo waajibaadkii baad meel kaga dhici islaanta ma gaajad u dili aduguna meeshaad markaa soo dhicisoo maahadoon waxba haynin marka allah faxan socon mayse mar haddaadan kharash haynin gabadhan halugoyn adaguna yuusan gaaskugu dhicin wayaksuru ku jebinayaa shahwatahu dareenkiisa iyo quuqiisa bisaw dareenkiisa hadda ku jeb yaksiru shahwatahu dareenkiisa ilan waad quuqaysaa oo markaad islaam u la yaqaanaay sawm baad marka bisawmi facalayhi bisawm wey ayib waxaana u daliila ah xadiidkii cuثmaan bn cafaan fii sunan nasaa-i man kaana daa man istaطaaca minkum ilba'ata la kala jiitoon wa waa galmada nima waa agabkii iyo kharashkii waa lagu kala tagay cuثmaan xadidkiisa qabsada man kaana minkum daa طawlin falyatazawaj marka daa طawl waa maxay waman lam yastaطic minkum طawlan ka akhi marka hawshu waxaa weeye kharash baa laga hadlaaya lagama hadlaayo galme iyo howlaheeda xadiidkana sidaa caddeeyey alimaam albagawi iyo khaaabi waxay leeyihiin ninkii guurka u baahnaa kharashna aan heli karin guurku inuu ka tagaa la rabaa oo loo sunneeyaa shahwadiisiina haddee soon ha ku jabiyo soonku hadduuba kulloodin waaya ka warran oo nin kulul tahay raggu iska awood ma ahe ama gabadhi soonku uu soli waaye ka warraba waxay dhihin daawooyin baa la isticmaala qiyaasan calaa macna nas daawooyin jabiyo dareenka caabiye shahwada laakiin aan tagsiinayninooan baabi'inayn si muaqala si kumeel gaadha shan sano lix sano toban sano inta xeernimadii minaajku kugu dhammaanayo xirta hore malmalka iyo xabakadiga cabbi jireen malmalku isagu waa dilaa weeye haddaad kamiyo weyn ka cabto waxaa weeye waxaa laga yaaba inuu qalafba kaa siiyo ooda dib dambe inaad kaadida iskaga fogaysaba mooyee uusan shaqa shaqo kale ku qaban waad fahanteen baan u malay ayb laakiin xabaghadigu ayadu sanad bay ku yar cilcilinaysa xabagadu way fududahay waa la iska cabaa iyadu waa la isku qarasbalaa daawo weeye dhaawac badanna ma geysato laakiin malmalku baalkan dhidinka waa kala duwan yihin midna hadiga xabagtiisa midna waa geedka dhidinka la yidhaha xabagtiisa marka kaasagu dadka waa baabeeya waa dhoweyd laba kun iyo shanta afarta hor martaga yaman maraakiistii yamaneed ardada joogta shaaha iyo quraac waxaa lagu daraa gaas ama naftaa loogu daraayo kushahawaam oo bakerin maalmihii u horreysay waan la yaabay qolyihii dhallinyaradan u tagay soo dhaweeyeen warxumad waxaa la waa qorshe ka jiraba meesha haddaan sunta gaaskaa iyo naftada la isku baktinin waa la iska farxan layaa bay dhihi meesha la joogi bahay ya iskuullada boardinka waa lagu dara miya uku kaasa adugu ayagu waxay leeyihiin maqsuudku labada imaam maqsuudku nabigu uhi halla sooma waa maxay waa in shahwadii la jabiyo soonkii marka wuxuu ah ka wasiila caabisa oo hor istaagta shahwadii iyo dareenkii soonkiiba hadduu ku loodin waayo nabigu macnuhu ujeeda waa maxay kasru shahwa wax walboo jebin karaa xaggana aan dhaawacaynin tarankii baabi'inaynin baa aran furan bay leeyihin wadaadaha laakiin kale shaaficida badankood waa diidan yihin waxay leeyihin nabigaa tilmaamay hadday ku loodin weydo oo soonku kari waa ka sii darto gurso iskaga caliyo qub gaajo baad u dhimatidi islaantaada u sheegto runta inaad waba haysani iska guursay leeyihiin soonka duba ku kari waaye aynu ka soconno wuxuu idhi sheekhu fain lam yaxtaj wuxuu u gudbay waan soo dhammaynay ninkii guur u baahanaa kharashkiina heli kare wuu soo maray sheekhu ninkii guur u baahanaa kharashkii waayena wuu kuu soo sheegay maxaa dhiman ninkii aan guur u baahnayn ninkii aan guur u baahnayn asagu dareenkaaba ma ma qabo wuuna iska badqaba mana rabo ninkaa waa laba hadee asagun waa laba oo yuusa u baahan laakiin kharashkiibuu heli karaa guurku oma baahano lakin hadduu isku dayo maanta waa nin heli kara wuxuu ku guursan lahaa ninna umana baahno kharashna ma hayo waa ninka u daran fain lam yaxtaj hadduusan u baahanin guurkii kuriha lahu waxaa loo kahodaa guurkii weeye in faqada اuhbata waa ninkii labadii arinba waayey omana baahno guurkii kharashna ma hayo fain lam yaxtaj ay nikaax hadduusan nikaax u baahnayn weye kuriha lahu nikaaxu baa loo kohdaa weeye in faqad auhbata kharajka duwa wailaa falaa looma kohdo wey wailaa haddii guurku usa u baahnayn weye guurisku u baahnayn laakiin uu helayo waajib uu yahay liluhba falaa looma kohdo waa u bannaan tahay biyaha kuu kullayso ood muxuu ahay marmarna aad nin iska dhigto war iska guurso waxbaa soo taagnani wailaa hadduusan guurku u baahnayn xaggana uu heli karo kharashkii falaa ay falaa yukrahu looma koodo wey laakiin hase yeeshee alcibaadatu baa afdalo ka fadli badan inuu cibaadaysto ninkaas guur uma baahno oo hadda nin zina ka baqaya nin hawaaniy u baahnana ma aha kharashna wuu haystaa ninkaa horta looma koode wuu guursan karaa laakiin marba haddaysan baahi haynin inuu cibaado kale ku mashquulo quraan akhriskiisa salaatuliilkiisii iyo soonkiisi iyo hawlihiisii kale wato oon isku mashquulin xilkan iyo mas-uuliyaddan ay dhici kartaba inuu ku fashilmo ayaabaa wanaagsan bay yidhahdeen wadaadu laakiin waana agtar mataba jumhuur weyn laakin alcibaadata amalama laakin cibaadatu afdal cibaadadaa fadli badan ayb masaladan marka waxaa ku xidhan masal waxay farac ka tahay masale usuulkaad ku marteen masalada la odhan jiray ha ilamru bishayi nahyu can didihi wanahyu can shay amrun bididihi hadduu addaad badan leeyahay iyo hadduu mid leeyahayba shayga haddii lagu amray amarkaasi maka laazimaya in lagaa reebay didki wixii amar soo horjeeda haddii shay lagaa reebana oo lagaa nahyana maka laazimaysaa in wixii ka soo horjeeda lagu faray ayb marka shaaficiye fara waxay iyagu qabaan annahyu can shay inuusan ahayn amran bididihi wlamru bishayina uusan ayn nahyin can didihi nimanka sidaa qaba oo rag yar ah ee marka loo firiyo aimatulmadhab gudaha loo firiyo baabulusul marka waa la sheegaa laakiin madhabka gudihiisa way yar yihiin niman yar wey nimanka marka la fiiriyo madhabkoodii saxbu ku noqonaya saxbu ku noqonaya ayib oo waxaa wy cibaadada fadli badan maxaa yeelay amarkii la isfaray in la guursado ma aha nahyun can tarki nikaax ma aha idan cibaadaduna asaalatan bay ka fiicnayd nikaaxa ayadaa marka soo noqonaysa xanafiyada iyo jumhuur shaaficiya sidii isnawi asagu uu yidhi fi kitaab sharx minhaaj wadaadda badanna ay taageeraan zanjaan asagoo ku khilaafay tii aan hadda soo sheegay xataa shaafici u tiiriyaa iyo meelo badan ba asagu u tuuraa si kastaba noqotee xanafiyadu ama aimada qaba almru bishay waa nahyu can didihi hadduu waaxid yahay hadduu adaad badan leeyahan asaga lagaa reebay kadalika nahy ayagu waxay leeyihiin waxaa fadli badan guurka ninka aan u baahnayn guurka uhbadana heli kara alcibaadaةu afضal ma ahe annikaax waa afضal lanna waa la isfaray nikaaxa ka tegidiisuna waa manhiyu canhu lanna اlamra bishay waa nahyu can didihi marka ayagu halkaas bay hadda marayaan qultu waxaan idhi buu imaam naw haddaan lam yatacabad hadduusan cibaadaysanaynin ninkii heli karay kharash ku guursan lahaa markaana guriga islaan u baahnayn fa nikaaxu afdalu nikaaxa u badan fil asax haddaynu qabsado haddaynu qabana afdaluhuna waxaan le laysa asliha bal waa bimacnaa faadil wadaaddaa sidaa odhanaya fanikaaxu afdalu ay faadilun muطlaqan wuu fadli badan oo wanaagsan yahay ee ma aha cibaadadu ka fadli badan yahay halkaasay wadaadda u boodeen wadaaddaha hore ayugu nikaaxa afdala cafwan cibaadada fadli badan yidhi waxay ka duulahayaan waxay leeyihin nikaxu asalkiisu laba mid buu ahaa imaa mubaaxun aw manduub nikaxu ama waa shay bannaan ama waa shay sunno ah mashhuubun bixadi nafsi oo lagu barxay nafta waxay doonaysay iyo hawadeedii ayib nawaafishu iyo cibaadaduna waa manduubatun muطlaqan waxay yidhahdeen shay bannaan ama waa shay sunno ah oo weliba aan sunno madax bannaan oo ku barxan xadu nafsi wاlhawa dhici karto aafaadkii saddexdaa inay soo boodaan cibaadaduna waa manduubaة muطlaqan hadday iska hor yimaadeenna falcibaadaةu afضal halkaasi nimankaasi u dhaqaaqeen lanna waa xaq khaalisa lilaahi bay dheheen cibaadadu oon mashhuubun ahayn bixadi nafsi wاlhawa meesha nikaaxu uu hawlahaas wato asagu fain lam yatacabad fanikaaxu afdalu fi aصi fain wajada hadduu helo alhba waay qolyahan nawowi iyo saaxiibadii iyagu leeyihiin cibaadada waa maxay iyo tanafulkaada waa shay qaasir calaa nafsi laakiin nikaaxu waxaa weeye cibaadad badan baa ku jira maslaxaysu waa maslaxa mutacadiya ummadday anfacaysaa reer bay dhisaysaa nin lakutolo keligii ummadda saaran warkaa ila soo qadee warbashaha ushuba wadaadka lagu hayo ummadda culaabba ku ha ah lama rabee adaa lagu martiy oo mudanaad yeelanoo nin mas-uulaad noqonaysa marka meeshu inay doobo ku bataan lama rabo fa in wajada hadduu helo aluhbata kharajku ku guursan lahaa wa bihi cilatun ciladna ay hayso kharajku waa helahayaa laakiin cilad yaa hayso uusan la guursan karin ka haramin duqnimo waayelnimo aw maradin daa'imin ama xanuun joogtaa ah. beerkaa laga hayaa wadnaha laga haya sankor weyn buu qabaa xanuun uusan xaasba la maamuli karin aw mase tacniinin wuba ciniin buu noqday waa bohon yani waa ninkii xisaabtiisu kale waa iska diyaar laakiin awooddii raganimada yar aw tacniin daa'imin baa weli kuu qadaran kii horay la mid tahay ka haramin aw maradin daa'imin aw tacniinin ay cunna marka un waxaada inagu cininkan bay soomaali tirahda afka luqada carabin baa la isticmaalaa ayib kuriha waa loo kohdaa ninkaa marka isagu guurkii wallaahu aclam mustaxab wuu soo sheegay karaahana wuu sheegay asalkii mubaaxan hadda waa midkii goonida ahaa markuu waajib noqonayo waa markaad zina ka cabsato markaad inaad zina ku dhacda ka cabsatona waa waajib inaad guursato markaad hubto ama malahaadu u badan yahay inaadan xaqi ka soo baxayna waa xaaraan inaad bursato way dhammaadeen axkaamu lhamsan u ballanay bazaar gabadhi muslimadda ahayd ee aabbaheed in adeerkeed inuu u guuriya damciya ka diiday baa u daliila ah inuu xaaraan noqonay markii aabbaheed ka diiday buu nabiga ku dacweeyey nabi allow gabadha anaa dhalay in adeerkeedoo kuf ah ayaan u doonahayaa wuuna rabaa ee si iga dhe gabadha la hadal nabigu wuxuuna maxaad u diiday aabbaha warkiisii iyo in u diiday nabi allow waay tii naftayda